alxamdu lilaah rbi اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla ali muxamed wslama tasliima kasiira kale dhowr su-aalada darsiga xidhiidh la leh waxay ku saabsan tahay su-aashu qisaasta waxaynu aragnay haddii dadkii warasada ahaa ama awliyaa-ulmaqtuulka ahaa qaar ka midi ah hadday cafiyaan oo qofkii ay qisaasta ka cafiyaan oo yidhahdaan annagu mag baanu qaadanaynaa amaba nasiibkayagii waa cafinay qisaastu way dhacaysa kuwa kale doonaaya aawadood looma qisaasayn marka su-aashu waxay ku saabsan tahay haddii diyadii qaarkood ay cafiyaan kuwii kale ma dhacaya qadarkii kale jawaabtu waxay tahay maya nasiibkiisu qofku cafin karaa ee maalka intii kale didka u xaqa lahaa ayaa qaadanaya tan qisaastuna weynay qaybsami karayn laakiin maalku wuu qaybsami karaa raxmadda qofka loo naxariisanaayo oo loo dhimrinaayo aawadeed baana loo yidhi waxaa shartiya inay isku waafaqaan ee eh, haddii markaa ay isku waafaqi waayaan oo qaarkood ay cafiyaan qisaastii way baaqanaysaa qatliguna ma qaybsamaayo laa yatashatar laakiin tan kale waxa weeye waa maal maalki wuu qaybsamayaa qofku nasiibkiisii buu cafiyey intii kale alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana siduu ahaabuu u baaqi yahay uguna sugan yahay baaraka allah fiikum wuxuu yidhi markaa diyada ma lagu bixin karaa waxaan geel ahayn jawaabtu waxay tahay haa waa lagu bixin karaa yacni magta geelu mutacayin ma aha laakiin asalkaa geela taqdiirro kale oo wakhtigii saxaabada la sameeyeyna waa jiraan oo dee waxa weeye xagga dahabka xagga fidada iyo waxa la midka iminkana waxa weeye maadaama lacagihii waagaa la isticmaali jiray hadda aynay jirin magtana axaadiistu ay ku soo aroortay geela ay ku soo aroortay yacni geelaas ayaa markaa magtu ku dhacaysaa oo lagu bixinayaa ama wax la qiimaa baa lagu bixinayaa hadalkay soomaalidu ku mahmaan geel waa geel wixii gooyaana waa geel yacni markaa bay marka waxay noqonaysaa wax qiimihiisiiba markaa markaana la bixinayaa oo ay noqonaya waxaa inoogu dambeeyey aayadda aayadda boqol iyo toddobaatan iyo sideed iyo aayadda boqol iyo toddobaatan iyo sagaal aayaddaa horaynu soo maray walaakina albira man aamana billahi walyowmi alaakhiri waalmalaa'ikati waalkitaabi waalnabiyiin mufasirku wuxuu yidhi qiraa'o shaada ayuu sheegay oo uu tilmaamay in la akhriyey ba'da oo kor dhigan marka nusakha kitaabka xoogaa way iskhilaafsan yihiin oo qaarkood ay tafsiiriye ay qorayaan cibaaradana waxaad mooddaa in looga jeedo ayaa lays odhan karaa walaakina albarra arrimu u qasdayaa albarra nuskhooyinka qaarkood ayilbaarray qorayaan oo ay bay keenayaan nuskhooyinka qaarkoodna aydaasi kuma sugnaa ee albaarra keliya qoran marka kollay albaara ayaa kutubo kalena kollay qorayaan markaan kutubaha kale raajacay oo mulla caliy alqaari aljamaalayn cala aljalaalayn wuxuu odhanayaa wa quri'a albaara oo ba'da alifka uu ku taagaayo wakadalika aluusi iyo zamakhshari iyo mufasiriin kale laftooduna waa tilmaamayaan sidaas weliba aluusi wuxuu odhanayaa albaara ayaa la akhriyey bismi alfaacili ayuu odhanaya waxay ka hormarinayaan labadooduba ay ka hormarinayaan qaar kalena waan arkayaan filayaaye mubarid baa yidhi low kuntu miman yaqra'u alqur'aana qara'tu walaakina albara yacni wuxuu ahaa mubarid abulcabaas almubarid wuxuu ahaa culammadii carabiyada oo naxwaha aadka ugu sheeganaa ayuu ka mid ahaa haddii qur-aanka dadka akhriya ee bimacnaa laga qaadanayo aan ka mid ahay waxaan akhrin lahaa buu ihi walaakina albarra markaasay odhanayaan waquri'a albarra ayaa la akhriyey qaarkoodna bismilfaacili ku qaydayaan kutubta qiraa'aadka kollay kuwa shuduudaadka qora intaan kollay ka arkay qiraa'adan may sheegin markaan raajacay laakiin mufasiriinta qaarkood baa tilmaamaya marka calaa kulli xaal cibaaradu labada waa aqbalaysay markaan aydu joogin inuu albaara u keenay tafsiir iyo inuu albaara lafdiga la akhriyayba tilmaamaayo laakiin kutubaha kale ayaa saa tilmaamaya mana helin wax tasriixinaya albarra ayaa la akhriyey qira'aduna waa bashaaddo oo qur'aannimo looma akhrin karo cibaarada uu tilmaamay mubaride uu leeyahay haddaan ahaan lahaa miman yaqra'u alqur'aan dee qur'aanka carabiya la yskagama akhriyee waa sunna mutabaca oo sida la soo naqliyey bes baa la akhriyaa marka cibaarada fiihi maa fiiha waa garta ah, halkan waxaa lay dhiibay altacliiq waliidax cala tafsiir iljalaalayn ou leeyahay baraak ayaa hoosta hoose tacliiq waxay yidhaahdeen lam najid hadihi alqira'ata la fi lmutawaatiri wala fi lshawaadi wa awalu man dakaraha fima naxsibu azamakhshariy faqaala waquri'a walaakina albaara alkashaaf uma tataabaca almufasiruuna faawladaha albaydaawiyu walnasafiyu walsamiinu alxalabiyu fi duri ilmasuun wa mima yuؤyidu ana hadihi alqira'ata gayru mawjudatin ma qalahu almubaridu low kuntu miman aqra'a alqur'ana laqara'tu walakina albara bifatxi ilba naqalahu canhu althaclabiyu fi tafsiirih kuwa kale laftoodu waa soo arooriyeen zamaqshari iyo raasina waa keeneen buu yihi marka falow kaana tilka alqiraa'atu mawjuudatan lamaa qaala almubaridu hada alkalaam laakiin cibaarada haddii ay qoreen albaara iyo albarray kale yihiin qaarkoodna way isku daba qorayaanba oo iminka aaluusiyo kale marka uu soo naqliyo hadalka marka waxaa mubarid ayuu odhanayaa wa quri'a albaara bismi alfaacili oo sidaa odhanaya waxaad moodaa marka waxa weye inay kaanaho ay ka dhigayaan sida markaa mubarid sheegay cibaarada iyagoo sida kale haddana u dhigay haddana marka waxa weye markii dambe hadalkoodu inuu iska yar hor yimi oo de waxa weeye sidii mubarid sheegay kaannahu in la akhriyo kale haddana u tilmaamayaan waa yahay alkhatbu sahlun waxaynu joognay aayaddan dhammaadkeeda waxa uu sheegay jalaaldiin asuyuuti dalika takhfiifun min rabbikum waraxma halkaas waxa uu tilmaamay yacni yuhuud lagu waajibiyey qisaasta kiristaankana diyada lagu waajibiyey mufasiriin badani waxay tilmaamayaan kiristaanka inaan markaa diyaba iyo qisaasitoonna midna aan iyaga loo sharciyeynba ee lagu waajibiyey cafwi dhammaystiran sidaasaa mufasiriin badani sheegtay mufasiriin badan ayaa sidaas yada a tilmaamay hadallada laga soo naqliyey aahaarta taabiciinta qaarkood iyo salafka qaarkood laga soo wariyeyna saasay sheegayaan waxauu ibnu kasiirku soo naqlinayaa qaala qataadatu raxima allahu hadihi alummata wa acamahum addiya walam tuxalla liaxadin qablahum waxaa sidaa odhanaya taabiciga qataada odhanaya ilaahay ummaddan waanu naxariistay waxaanu quudiyo quud uga yeelay diyada inay mag qaataan loomana xalaalayn diyadaas cid ka horraysay ummatu muxamed qataada odhanaya fa kaana ahlu tawraati innamaa huwa alqisaasu wa cafwun laysa baynahum arshun ahlu tawraa waxay ahaayeen qisaas keliya ayaa waajib ku ahaa iyo cafin waxba ugama dhexayn ama dilo ama si dhammaystiran wada cafi shilin kama qaadan kartid laysa baynahum arshun xoolo laga qaato muqduri ma jirin wa kaana ahlulinjiili inamaa huwa cafwun umiruu bihi wa jacala lihadihi alummata alqisaasa waalcafwa waalarsha reer injiileedna waxay ahaayeen arrinkoodu cafin keliya oo la amray inay cafiyaan ummaddanna ilaahay wuxuu u yeelay saddexda arrin ama qisaas ama cafin ama inay ma qaataan ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa saasoo kalea laga soo wariyey saciid ibnu jubayr iyo muqaatil ibnu xayaan iyo rabiic ibnu anas wa kadalika mufasiriin kalena saasay sheegeen oo qurdubi iyo baydaawi iyo ay ka mid yihiin iyo nasafiya ay ka mid yihiin iyaguna saasay tilmaameen allale wax sheegay markaa intaan raajacay reer injiiladiya ayay qaadan jireen wax sheegay waxaan arkay samcaani abuu mudafar asamcaani tafsiirkiisa cid kaloo sheegtay markaa ma arkin saas aawadeed sida uu marka hadda uu sheegayo jalaaldiin asuyuuti xataa durulmansuurka kuma taal kitaabkiisa marka aasaarta salafiga uu ku soo arooriyo ee salafkii laga soo wariye tafsiirka ay ka yidhaahdeen oo aasaar badan uu ku sheegay kuma keenin yacni markaa tan calaa kulli xaal qowlkaasi wuxuu noqonayaa yacni markaa shaad buu noqonaya ama khalad buu noqonaya diyada yaga loo sharciyey cafin keliya loo sharciyey marka takhfiif waa inoogu sugan yahay maadaama cafintii laynoo banneeyey waa laynaga fudaydiyey maadaama layna door geliyo laydhi saddexdaa kala doorta raxmadina waa ku jirtaa oo yacaninaan qisaastii laynagu waajibin iyo in magtii la qaadan karo yacni taasna waxaa ku sugan raxmad ayaa ku sugan allah waxauu yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacallakum tattaquun walakum waxaa idiin sugnaaday fi lqisaasi qisaasta waxaa idiinku sugnaaday xayaatun nolol waxaa bannaan labada jaarba in istiqraarka lagu tacalluqsiiyo waxaa kaloo bannaan in loo loo laqbeeyo markaa xaal oo la yidhaha filqisaasi xayaatun bay sifo ka ahaydoo waa laga soo hormariyey sidaa laqbadeeduna waxay noqon lahayd walakum waxaa idiin sugnaaday filqisaasi xaal xayaatada soo socotaa kaa'inatun filqisaasi qisaasta ay ku sugan tahay xayaatu nolol laakiin labada weji waxaa adhara wejiga hore walakum waxay idiin sugnaatay filqisaasi qisaasta waxay idinku sugnaatay xayaatu nolol baa idinku sugnaatay ay baqaa'un cadiim baaqi noqosho yacni weyn baa idinku sugnaatay weynaanta xagguu ka qaata tankiirka la nakireeyey xayaatun ayuu ka qaatay oo tanwiintii waxay faa'iidaynaysaa macaani kala duwan baa laga qaataa marba siyaaqa laga faa'iidaysanaye in laga tilmaamayo yacni markaa xayaatun cadiima nolol weyn baa idinku sugnaatay oo sidaa nolol weyn ugu sugan tahay waxay ugu sugan tahay markuu ruuxu ogaado hadduu wax dilo in loo dilaayo markuu ogaado naftiisa isagoo laxa jeclaysanaya daraaddeed qofka kalena dili maayo si aan isagana loo dilin ila naftiisu dhaqaalaysanayaa naftiisa waa jecel yahay ayuu qofkii kalena badbaadinaya marka mujtamaciina waa ka badbaadayaan amnigii baa markaa badanaya laakiin hadduu ogaado inaan la dilaynin ee uu jeelka uun muddo iskaga yaro jiraayo dabeedna la soo dayn doono yacni waa ku dhiiranayaa markuu cadhoodo inuu wax dilo waa iskaga dhiiranaya yaa waa ku dhiiranaya cibaaradani waxaa leey waa cibaara baliiqa jiddan waa cibaara aad iyo aad baliiq u ah fi lqisaasi xayaa qisaasta nolol baa ku sugan nolol weyn baa ku sugan oo mujtamacu noolaanayo dadku kala badbaadayaan baa ku sugan cibaara jiri jirtay carabtu ay odhan jireen waa baliiqa oo aad iyo aad ay u ammaani jireen cibaaradaasoo ah alqatlu anfaa lilqatli dil baa dil u caydhin badan ama u baajin badan cibaarada noocaasa waxaa looga jeeday haddii qofka wax dilo loo dilo dee dilkii waa baajinayaa oo in wax la dilo laguma dhiiranayo saasaa muraadka looga jeeday ahayd laakiin cibaaradu waa qaamida ah, taqdiirray u baahan tahay sida tan waadix ma aha yacni in wax kale la qadaray u baahan tahay maca daalik way ka badan tahay fi lqisaasi xayaatun baa yar yada awdax ah yada ablaq ah yada macnaheedu maliix yahay hadda ma aragtaa cibaaradan marka waxay tahay ablagu min hadihi alcibaara cibaarada kale la ammaani jiray mid aad uga xeeldheeraansho badan dhowr iyo toban weji bay ablaq kaga tahay bay culammadu odhan jireen taasna waxay caddaynaysaa qur-aanka balaaqadiisa iyo sida markaa qur'aanka balaaqadiisu u weyn tahay iyo sida markaa uu xeel dheer yahay macaanidiisu u badan tahay jasaalada lafdiga ku sugan u weyn yahay yacni markaa rakaakada uga fog yahay yacni wuduuxa iyo caddaanta iyo bayaanka iyo balaaqada iyo fasaaxada mid walba uu ka taagan yahay heerka ugu sarraysa wax agayn karaana aanu jirin hadal bashar marnaba qur'aanka ma agayn karo umana dhowaan karo saas aawadeed markii carabtii lagu yidhi gaalada ahaa qur'aankani haddaanu xagga allaah ka iman bal mid la mida la kaalaya way ku dhiiran waayeen inay la yimaadaan waayo way garanayeen isagoo kale inayn la iman karin wax ageeyo dhoweeyana aanan la iman karin waayo luqada carbeed baa faafsanayd yacni waxa weeye fasaaxada iyo balaaqada yacni aad iyo aad baa markaysa markaa ay carabtu ugu xeeldheerayd way kala garanayeen hadalka fasiixa ee baliiqa ah iyo hadalka aan sidaas ahayn laysa bidaat iyo hadalka iska dhexdhexaadka ah iyo hadalka duunka ah mid walba waa garanayeen laakiin wakhtigii jahligu batay ee carabigii markaysagaa la garan waaye laga jaahil noqday waxay noqotay markaysa markaa inay qaarkood yidhaahdaan waxaanu la imanaynaa mid la mida mulxidiinta qaarkood ama gaalada qaarkood inay yidhahdaan qur'aankan mid la midaanu la imanaynaa dabeedna marka waxaweye marka ay la yimaadeen waxyaalo yacni marka ay leeyihiin qur'aanka waa mid la mida oo waxna ay qur-aanka ka qaadanayaan oo isu geegeynayaan jacbur kalena iskaga dhex darsanayaan waxaa keensaday ka faa'iidaysanayaan jahliga dadku carabigii ka jaahilka noqday bay doonayaan markaa inay ka faa'iidaystaan laakiin dadka carabiga garanayaa walow garashada iyo aqoonta waagii hore la garanaya la yaqaanay markuu saliiqada ay ahayd yaan laba garanayn way garanayaan markaysaa rakaakada ku sugan waxa markaa ay qaarkood booshaaqeen walakum fil qisaasi xayaa waxay idiin sugnaatay fil qisaasi qisaasta waxay idinku sugnaatay dilitaanka qofkii wax dila in loo dilo xayaatun nolol weyn baa idinku sugnaatay ay baqaa'un cadiim baaqi noqosho weyn oo mujtamacii marka waxan ay baaqi noqdaan oo dilka yaraado oo wax la dili waayo oo mujtamacii nololi marka ay ugu sugnaato yaa ulil albaabi kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka ahow ay dawi lcuquul lubbiga waxaa la yidhaha lubbu shay waa khaalisu caqliyada wanaagsan kuwa u saaxiibka ahow lianna alqaatila idaa calima annahu yuqtalu irtadac maxaa yeelay ka wax dilayaa markuu ogaado in la dilaayo irtadaca dilka waa ka reebtoomayaa oo waa iska daynayaa fa axyaa nafsahu naftiisuu noolaynayaa bimacnaa nolosha u daynayaa dhaqaalaysanaya naftiisa nolol ma gelinaayo laakiin yubqii lahaa alxayaa wuxuu u sababayaa in noloshu u baaqi noqoto markuu wax dili waayo inaan la qisaasin waman araada qatlahu wuxuu kaloo noolaynayaa mantu waxay ku cadfantahay nafsa ayay ku cadfan tahay wuxuu kaloo noolaynayaa waman araada qatlahu iyo cidduu dilkiisa doonayna waa noolaynayaa bimacnaa noloshu u daynayaa nolol isagu ma gelinaya waa u daynayaa baa loo jeedaa fa shurica waa la sharciyeeyey qisaasta waxaa loo sharciyeeyey lacallakum tattaquun si allah uga baqataan ayaa loo sharciyeeyey ama lacallakum tattaquun si ay isaga ilaalisaan alqatla dilka ay isaga ilaalisaan makhaafata alqawad dilka si ay isaga ilaalisaan attaqwa waa min alwiqaaye qisaas baqashada ka baqanaysaan alqawad iyo alqisaas waa isku mid waa in qofkii wax dila loo soo qabto isagana la dilo qawadna waa la yidhahdaa qisaasna waa la yidhahdaa waxaa qawad loo yidhi qofkii marka waxa weeye dembiga galay ee maadharka ahaa ee wax dilay waa la soo qabanayaa xadhig baa lagu soo kaxaynayaa waa la soo hogaaminayaa yuqaad qawad saasaa loogu magacaabo yacni ilaa loo hogaamiyo oo loo kaxeeyo yacni barhka la taagaye lagu dilaayo allah waxau yidhi kutiba calaykum ida xadara axadakum almowtu in taraka khayran ilwasiyatu lilwaalidayni walaqrabiina bilmacruufi xaqan cala almuttaqiin kutiba calaykum waxaa lagu faral yeelay korkiinna idaa xadara axadakum almowtu midkiina hadday ku soo xaadirto geeridu waxaa loo jeedaa amaaraadkii geeridu ay ku soo xaadiraan iyo calaamaadkii geerida ka horreeyey in taraka khayran ilwasiyatu in taraka hadduu ka tago khayran maal hadduu ka tago badan alwasiyatu baa la waajibiyo la faral yeelay inuu dardaarmo lilwaalidayni ay falyuusi ha dardaarmo lilwaalidayni labada waalid ha u dardaarmo waalaqrabiina qaraabada dhowaanshaha badanna ha u dardaarmo bilmacruufi xaal macruufa ay ku dheehan tahay ha dardaarmo xaalay tahay multabisatan bilmacruuf wasiyadu xaalaysaa tahay ila falyuusi waxay koobsanaysaa macnihii masderkana way koobsanaysaa xaqan cala almuttaqiin ay xaqa daalika xaqan yacni waa waajibay daalika kaas xaqan waajibis ayuu waajibay cala almuttaqiina muttaqiinta korkooda ayuu markaa ku waajibay ficil baa loo qadarayaa xaqa ah faman baddalahu ku kastoo beddela dardaaranka beddela iisaaga bacdamaa samicahu markuu maqlay dabadeed ay bacda samaacihi ama bacda aladii samicahu labada weji fainamaa ismuhu cala aladiina yubadiluuna fainamaa ismuhu dembigiisu wuxuu ahaaday oo keliya bedelaaddaas cala aladiina yubadiluunahu kuwa bedelaaya ayaa dembigiisu saaran yahay ina allaha allah samiicun waa maqal badan yahay oo caliimun waa cilmi badan yahay faman khaafa ku khawfka cilmi baa looga jeedaaye min muusin mid dardaarmaya xaggiisa ka ogaada janafan iilasho xaqii uu ka iishay oo si kama ah uuuga iishay khata ah aw isman ama dembi ogaada uu u badrheedhay oo si camdiya ah, yacni markaa yacni dardaaran qalloocan uu ku dardaarmay dembikii ka ogaada oo fa aslaxa hagaajiyo islaaxiyo baynahum iyaga dhexdooda kii dardaarmayay iyo cidda loo dardaarmaayo falaa isma calayhi wax dembi korkiisa ma saara kaas waxawy islaaxiye islaaxa sameeyey ee caddaaladdii u tilmaamay sida cadliga ah ee caddaaladda ah inuu markaa waxaweye maro oo dardaarankiisa ku maro ama la yidhaahdo weji labaad fa aslaxa baynahum islaaxiya kuwii loo dardaarmayey iyo kuwii warasada dhexdooda islaaxiya wejigaa labaadna culammada qaar baa ku fasiray falaa isma calayh wax dembiga korkiisa ma saarna oo dardaarankii in qalada oo sharciga khilaafsani hadday ku jirto ka saaray oo yidhi sidan baa cadli oo sharcigu amray ee sidan markaa waxa weeye ha la maro in allaha allah ghafuurun waa dembi dhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay aayadda hore ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inuu dardaaranku waajib ahaa loo dardaarmayo labada waalid iyo qaraabada dhowaanshaha badan wakhtigaasina waxay ahayd wakhtigii xoolaha dhaxalkooda ubadka keliya qaadan jireen oo waalidadu dardaaran bay lahaayeen in loo dardaarmo laakiin dhaxalka waxba kuma lahayn ilaa aayadihii suuratu nisa ay soo degeen maalku wuxuu u sugnaan jiray yacni marka awlaadda malaa sawjaduna waa iska raaci jirtay amaa waalidadu iyagu waxay lahaayeen dardaaran in loo dardaarmo dardaarankaana markaa waa la faral yeelo waa la waajibiyey in loo dardaarmo laakiin markii dambe waxaa soo degay aayadihii dhaxalka ee suuratu nisaa ku sugnaa ayaa soo degay waalidadu waxay leeyihiin iyo qaybta ay leeyihiinna aayadahaasaa lagu caddeeyey markaasuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ina allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqahu fala wasiyata liwaarithin xadiiska markaa nasaa'i iyo tirmidi iyo kayrkood soo wariyeen wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu siiyey cid kastoo xaq u saaxiiba oo xaq leh xaqiisi buu siiyey wuxuu dhaxalka ku lahaa qofkaasi ayuu ilaahay siiyey falaa wasiyata liwaarisin dardaaran uma sugnaan mid wax dhaxlaayo wax dardaarana ma le xadiidka caynkaasa culammada qaarkood waxay yidhahen waa mutawaatir waana sida imaamu shaafici wa wakhayruhu laga soo naqliyey marka aayaddan culammadu waxay waa mansuukho waa la nasakhay haddaba maxaa lagu nasakhay ma waxaa lagu nasakhay aayaadka suuratu nisaa mise waxaa lagu nasakhay xadiiska culammada jumhuurku waxay yidhaahdaan xadiiska aaxaadkii ma nasakhi karo ama xadiiskuba ma nasakhi karo aayad qur'aana khaas ahaan weliba markuu aaxaad yahay waa diidaan laakiin bacdu ahlicilmi way banaynayaan xadiidka inuu nasakhi karo aayad qur'aana xataa walow aaxaadba ha noqdo oo xadiiska xataa marka ama mutawaatir ha noqdo ama aaxaad ha noqdee ka mutawaatirka waa ka sii badan yihiin culammada odhanaya waa nasakhi karaa xadiiskanna layskuma waafaqsana dee inuu mutawaatir yahay laakiin bacdu ahlicilmi ba waxay leeyihiin xadiiska aaxaadkii xataa aayad qur'aana waa nasakhi karaa waayo aayadda nusuulkeedu waa qaci laakiin xukunkeedu inuu istimraari doono oo aan la nasakhi doonini waa danni maadaama xukunkeedu inuu istimraaraayo aan la nasakhi doonini aynay qaci ahayne danni tahay xadiiskii aaxaadka ahaa oo isaguna danni faa'iideynayaa siday jumhuurku qabaan inkastoo markaysa markaa bacdu ahlicilmi ay tafsiilinayaan oo ay ka dhigayaan xadiiska qabuulka lagula kulmay ama xadiidka saxiixaynka ama xadiidka almutalaqa bilqabuul ama xadiidka almuxtafu bilqaraa'in inuu qadci faa'iideynayo culamada qaarkood ay ku tageen oo qaci yahay calaa kulli xaal waxay leeyihiin dee kama badna inuu danni danni nasakhaayo oo istimraarkuu nasakhee nusuulkii dee ma nasakhin oo ma ibtaalin marka uma beegtoomo la odhan maayee waa nasakhi karaa bay yidhahdeen waxaa mashhuura culammada markaa qaar badan inay yidhaahdeen aayaadka suuratu nisaa baa nasakhay culammada qaar waxay cabbireen haddaan xadiisku jiri lahayn in allaha qad actaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarisin maanic kuma sugnaateen labada aayadoodba in lagu camal falo aayaadkii miiraaska ee suuratu nisaa iyo aayaddan wasiyada ee suuratu lbaqara in labadaba lagu wada camal falaa mamnuuc ma noqoteen waxaa lagu kulmin kari lahaa in la yidhaahdo qismi loo gooyo dee allah u cayimayna waa jiraa haddii loo dardaarmona wixii loo dardaarmo way yeelanayaan in la yidhaahdaa suuroobi kari lahayd lowla alxadiis laakiin mar hadduu xadiisku jiroo soo arooray sugan yahayna oo nebiga ka sugan yahay calayhi salaatu wasalaam ma dhici karto labada in la ysugu daraa falaa wasiyata liwaarisin marka dee xadiiskaa diiday arrinkaas waxay leeyihiin marka xadiisku yadullu cala annaskhi annaasikhu wuxuu noqonayaa aayaadka laakiin yadullu cala annaskhi naskiga ku tusinaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen labada waalid iyo qaraabadu dee markaynay wax dhaxlaynin dardaarankii waa aqbalayaan in loo dardaarmo aayadda in loogu camalfalana waa suruuda qaraabadii markaynay waraso ahayn dee waxba dhaxalkii kuma laho waa loo dardaarmi karaa aayaddana waa loogu camalfali karaa laa maanica wakada waalidadii haddii maanic dhexalka u diidaa meesha yaallo maanic dhexalka u diidaa mawaanic baa ila jire hadduu meesha yaallo fala wasiyata liwaarisin kuma soo aroorayso liannahu laysa biwaaris maanic baa ka baajiyey inuu wax dhaxlo idan dhaxal ma leh wuxuu noqonayaa marka waxa masalan yacni qaatil buu noqdo markaysaa waladka waa dilayba dabeedna wuxuu u dardaarmay isagoo yani marka waxa weeye sakaraadaya ayuu u dardaarmay ou yihi marka waxa weeye intaas aabbahay ha qaato waris maaho alqaatilu laa yaris ama ikhtilaafu diin baaba jira masalan laa yarisu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslima xaalkaa haddii lagu xambaaro maxaa loo odhanaya waa mansuuka aayaddu culamada qaar waxay soo naqliyeen ijmaac inay aayaddu marka waxa mansuukho tahay bay ijmaac bacdi ku soo naqliyeen marka aayadda haddii aan xukunkeedii la wada nasakhin miyaanay suuroobi karin in la waa la khasisay maxaa waa mansuukhatun loo odhanayaa bilijmaaci loo odhanaya waxay yidhahdeen bacdu ahlicilmi aayade hadday caamo ku timaaddo iyadoo caam ah cumuumkiina loogu camal falo daliilka khasisayaa uu yimaado bacdal camali markii lagu camal falo caamnimo loogu camalfalay dabadeed uu yimaado daliilka khasisayaa naskhi bay noqonaysaa qadarka waa laga nasakha wain ataa maa khasa bacda alcamali nasakha walghayru mukhasisun jeli hadduu yimaado waxa khasisayaa markii lagu camalfalo caamnimo loogu camalfalay dabadeed waxa khasisaya hadduu markaa dabadeed yimaado markii horena cumuum baa loogu camalfala nasakha waa nasakhaya naasikh buu noqonaya qadarkaasna in laga nasakhay noqonaysaa walghayru mukhasisun jali inta kale laakiin waxaweye haddii ayadaan cumuumkii lagu camal falin la khasiso waxay noqonaysaa waa la khasisay noqonaysaa ee qadarkaasaa la nasakhay noqon mayso almuhim waalidadii waxay leeyihiin yacni aayaatulmiiraas xukunka loogu sheegay bay leeyihiin oo ah markaysa markaa dhaxalka qismiga loo xadiday qadarkay leeyihiin marba waxay ku dhaxlayaan waa la sheegay aabbuhuna marna faral marna tacsiib buu ku dhaxlayaa yacni hooyaduna markaa faralnimay ku dhexlaysaa waa yahay marka xukunkan markay culammada qaar yidhahdeen waa la nasakhay waxay yidhahdeen istixbaabkii baa baaqiya ciddii aan wax dhaxlayn in loo dardaarmaa sunnay noqonaysaa waajib noqon mayso faman badalahu bacdamaa samicahu fainamaa ismuhu cala aladiina yubadiluunah kii dardaarankii beddelaa markuu maqlay dabadeed oo sidii lagu dardaarmay si aan ahayn ka yeela cidda beddelaaddaa samaysaa dembigeeda qabtaa ha yeeshee haddii markaa ciddii dardaarmaysay xadgudub la timaaddo ama ay u kastay ama ay ku kamaaday oo deedna la islaaxiyo cadliga lagu soo celiyo ciddaa islaaxisay dembi kuma qabto allah waxa uu yidhi kutiba calaykum ay furida calaykum korkiinna waxaa lagu faral yeelay idaa xadara axadakum almowtu midkiin hadduu ku soo xaadiro almowtu geeridu ay asbaabuhu sababihii geeridu ay ku soo xaadiraan waxaa loo jeedaa amaaraadkii ka horreeyey in taraka khayran hadduu ka tegey maal culammada qaar waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa maal badan markaasaa taxdiidkiisa isku khilaafeen lama qaydin tankiirkuunbaa laga qaatay tagsiir in taraka hadduu ka tegay khayran maal hadduu ka tegey ay maalan maalan maal ka tegey alwasiyatu dardaaran baa la faral yeelay marfuucun bikutiba waxaa lagu rafciyey kutiba ayaa lagu rafciyey waa naa'ib faacilkii wa mutacallaqu idaa in kaanat darfiyatan idaada mutacallaqeediina weeye hadday darfiyo tahay darfiya maxda hadday tahay oo daraf shardi ka maran ay tahay darfiya maxda la yidhaahdaa wa daallun waana ku tusinayaa calaa jawaabiha ay calaa jawaabi ida idada jawaabteeda in kaanat shardiyatan hadday shardiyo tahay bimacnaa darfiyatan mutadaminatan lishardi darfiyo koobsanaysa macno shardi hadday tahay yacni jawaabtiina waa ku tusinaysa wa jawaabuhu in ay falyuusi marka ishkaal naxwiyaa jiroo alwasiyatu dee waxa weeye waa ismu masdar weeyi masdarkiiyo ismu masdarkuna waxa ka horeeya kuma camal falaan idan haddayna ku camal falinna kuma tacalluqaan marka ishkaalka noocaasaa imana ishkaalka caynkaasa ayaa imanaya inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdaan darafka iyo jaarka iyo majruurka yutawasacu fiihima maa laa yutawasacu fii hayrihima waxaa loogu tawasucaa si aan markaa waxyaalaha kale loogu tawasucin marka al isaau bay culamada qaar ay qadareen oo tani ay fasirayso marka sidaa marka loo fasiro al isaau la qadarana waxay noqonaysaa alwasiyatu lilwaalidayni waalaqrabiina bilmacruufi in la yidhaahdo deedna si haddana la qadaro alkhadbu sahlun wa jawaabu in in jawaabteedu ay falyuusi ha dardaarmo weeye marka inta shardiyada ah waxaa laga jawaabaya fal yuusi oo la qadaraayo oo alwasiyatu ay ku tusisay ayaa markaa la qadaraya fal yuusi ha u dardaarmo lilwaalideyni labada waalid ha u dardaarmo walaqrabiina qaraabada dhowaanshaha badanna ha u dardaarmo bilmacruufi si macruufa ha ugu dardaarmo ama xaal wasiyadu ku dheehan tahay macruuf ku dheehan tahay inaad fal yuusi ku tacalluq siisaana ku bannaan bilmacruufi macruuf ha ugu dardaarmo ama xaal wasiyadu ay macruuf ku dheehan tahay a dardaarmo bilcadli macruufkii wuxuu ku fasiray bilcadli cadaalad yani ha ku dardaarmo bian laa yaziida cala hulusi cadaaladdaasi maxay noqonaysaa ba buu geliyey u taswiire bian laa yasiida cala hulusi inaanu sulus ka badin oo saddex meeloodow meel ahaan dardaarankii waa inaan laga badin waa xadiiskii sacd ibnu abi waqaas waa kii sheegaayey waa kii yidhi xoolaan leeyahay xoolo fara badan inan yar keliya ay dhexlaysa ka warran haddaan marka waxaweye xoolahayga aan markaa dardaarmo ka warran haddaan mus dardaarmo yacni marka ilaa uu soo gaadhay markii dambe ka warran haddaan sulus dardaarmo nebiguna wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inaad ubadkaaga ka tagto iyagoo markaa hanti haysta waxay ka fiican tahay iyagoo dadka dawarsanaya oo gacmaha hoos dhiganaya inaad ka tagto markuu yidhi sulus haddaan markaa ku dardaarmo ka warran wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam asulus wasulusu kasiir sulusku waa badan yahay laakiin sulusku inuu bannaan yahay saddex dalool ow dalool inuu ku dardaarmaa inay bannaan tahay ayuu markaa tilmaamay laakiin way badan tahay buuhi saas aawadeed saxaabada qaarkood waatay tay yidhaahdeen low anna annaasa qaduu min asulusi ila rubuc yacni marka waxaan jeclaan lahaa dadku markaa inay hoos uga soo dhigaan suluska oo rubuc markaa ay usoo nuqsaamiyaan intay ku dardaarmayaan waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wathulusu kasiir sulusku waa badan xadiis kale qudhiis waa sheegayaa in allaha tasadaqa calaykum cinda wafaatikum hulusa amwaalikum ziyaadatan fii xasanaatikum aw kama qaala sala allahu aleyh wasalam ilaahay wuxuu idinku sadaqadaystay markaad dhimanaysaan xoolihiinna saddex meelood meeloodoo dalool ahaan dalool saddexda dalool ka mida xasanaadkiina si ay markaa u kordhiso yacni markaa ayuu ilaahay idinku sadaqadaystay bimacnaa idiin banneeyey inaa markaa ku dardaarantaa dardaarankana sideedaba waxaa la yidhaahdaa waa kullu hibatin mucallaqatin bilmowt fa hiya wasiya deeq kasta iyo hibo kasta oo geeri lagu xidhaa lafdiga wasiyaba yaa lagu dhawaaqin wasiya weeye ya yacni waxa weeyaan haddii geeri ay ku xidhan tahay cadiyadaas ama bixintaasi hadday geeri ku xidhan tahay haddaan dhinto hebel baa intaa leh ama qaadanaya lafdul wasiya ma sheegin geeri mar haddii lagu xidhay hibo kasta oo geeri lagu xidhaa wasiyo weeyi waa yahay bian laa yaziida cala hulusi wuxuu cadaalad ugu dardaarmayaa oo cadligu noqonayaa bian laa yaziida inaanu ka kordhin cala thulusi saddex dalaloo dalool ahaan walaa yufadila alhaniya iyo haniga inaanu fadilin oo isaga u burin yacni faqiirkii iyo hanigii kii haniga ahaa aan loo burin xaqan ay xaqa daalika xaqan yacni marka waajibnimadaasi waa sugnaatay sugnaanshay sugnaatay masdarun mu'akidun limadmuuni ljumlati qablahu waa masdar adkaynaaya jumlada ka horaysa macnaheed iyo madmuunkay koobsanayso ayuu adkaynaya cala almuttaqiina muttaqiinta markaa korkooda lagu waajibiyey ama lagu sugay allah allah ka baqaayo qurdubi wuxuu odhanayaa haddii aan markaa xadiisku jiri lahayn labada aayadood in lagu wada camal falaa waa suuroobi kari lahayd aayadda dhaxalka iyo aayadda dardaaranka laakiin xadiiska ayaa baajiyey wa hada mansukhun biaayati almiraas kanna waa la nasakhay oo aayaddii dhaxalkaa lagu nasakhay wa bixadiisi laa wasiyata liwaarisin waxaa kaloo lagu nasakhay xadiiska laa wasiyata liwaarisinna waa lagu nasakho majmuuca ayaa nasakhay buu u jeedaa ama ha uga jeedo markaysa markaa naskigu ku tusinayaa ama way wada nasakheenba ha yidhaahdeen rawaahu tirmidiyu tirmidi iyo nasaa'iba soo wariyeen duruq buu leeyahy faman badalahu ku kastoo bedela ay iliisaa'a dardaaranka u dardaarmayo beddela aliisaa waa masderkii awsaa oo min shaahidin mid markhaatiya ah wa wasiyan iyo mid loo dardaarmay ah bacdamaa samicahu calimahu markuu maqlay dabadeed bimacnaa markuu ogaaday dabadeed fa innamaa ismuhu ay ismu liisaa'i almubaddal dembigiisu wuxuu ahaaday oo qura damiirka haadaa ah ee mudaafu ilayhiga ah wuxuu u noqonayaa iisaagu u noqonaya fa innamaa ismuhu ay ismu liisaa'i almubaddal dardaarmista ee la bedelay dembigeedu wuxuu ahaaday oo qurac cala aladiina yubadiluuna kuwii beddelaayay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen sida mulla cali alqaari aljamaalayn cala aljalaalayn ismuhu ismu tabdiili in la yidhaahdo baa fiicanoo masderka markaa waxa weye loo celiyo badalahu badala masterkeeda loo celiyo oo tabdiil ah fainamaa ismuhu ay ismu tabdiili bedelaadda dembigeedu wa huwa aladhar in la yidhaahdo ayaa muuqad badan wakadaa jamalku laftiisu saasoo kaleu isaguna tilmaamo wuxuu yihi walow cabbara bihi lakaana adhar markuu tabdiilka sheegay hadduu tabdiil ka cabiri lahaa waxay ahaan lahayd ta muuqadka badan fa innamaa ismuhu ay ismu tabdiili beddelaaddaas dembigeedu wuxuu ahaaday oo qura cala aladiina yubaddiluuna kuwa beddelaya yacni markaa dardaarmistaas beddelaaya ama shaygii lagu dardaarmay beddelaaya oo si yacni xaqdarra u beddelaaya haddii loo beddelo markaysagaa si islaax ah aayadda kale ay ku sugantahy fii iqaamati daahiri maqaama almudmar waxaa ku sugan isimka daahirkaa in la joojinayo maqaam almudmar meeshii damiirka la dhigayo la joojinayo oo masalan calayhim marka la yidhaahdo fa innamaa ismuhu calayhim haddii la odhan lahaa macnuhu wuxuu noqon lahaa dee mid la garanayo waadixa laakiin calayhim maxaa loo odhan waayey ila waa lasoo sheegay sheegayoo damiirun maxaa loogu celin waayey waa wadcu daahiri maqaam almudmar yacni ism daahira la dhigay meeshii damiirka yacni ay ku fillayd sababta loo dhigayna waxay tahay in laynoo tilmaamayo sababta ay ku mutaysteen dembiga inay tahay beddelaada cala aladiina yubadiluuna marka cilladu waa maxay in dembigu markaa iyagu ay qabaan waa beddelaadda ay sameeyeen aawadeed marka bayaanulcilla ku sugan ina allaha allah samiicun waa maqal badan yahay liqowli lmuusi ka dardaarmaya hadalkiisa waa u maqal badan yahay caliimun waa cilmi badan yahay bificli wasiy ka loo dardaarmayo ficilkiisana waa u aqoon badan yahay famujaazin calayh waa ka abaalmarinaya famujaazin miimka waa godan yahay faman khaafa ku kastoo ogaada khawfka macno cilmaa looga jeedaaye min muusin mid dardaarmaya xaggiis ka ogaada mukhafafan wa muhaqalan waxa la akhriyey iyadoo la khafiifiyey oo aan la shadin iyo iyadoo la shaday muusin iyo muwassin waa laba qira oo sabci ah oo qur'aannimo loo akhriyey macno ahaanna waa isku mid muusin iyo muwassin macno ahaan waa isku mid janafan yacni iilad ogaada oo xaqa ka iishay janafku waa mayl maylan cani ilxaqi iilad uu xaqa ka iishay ogaada mid dardaarmaya xaggiis ka ogaada iiradow xaqa ka iishay khata'an si kama ah waanu u qasdin uga iishay aw isman ama dembi ogaada inuu dembiga u badrheedhay bian tacamada dalika biziyaadati cala hulus wuxuu ku dambaabayaa suuradu u caddaynayaaye an tacamada daalika inuu kaas u qasday oo u badrheedhay biziyaadati cala ahulusi inuu saddex daloolow dalool ahaan ka badiyo inuu u kasay oo u badheeray aw takhsiisi haniyin masalan ama hani inuu ku gaar yeelo uu markaa waxaweye u badheedho oo doono kii faqiirkaana inuu qadiyo ama u yareeyo kii hodanka ahaa ee haniga ahaana inuu kuga gaar yeelo ama u badiyo fa aslaxa baynahum deedna dhexdooda islaaxiyo hagaajiya bayna almuusi waalmuusa lahu kii dardaarmay waa ismu faacilka hore walmuusa lahu iyo ka loo dardaarmaayo waa ismu mafcuul ku islaaxiya bilmri bilcadli cadaaladda inuu amro yacni markaa ku islaaxiya oo masalan ruuxii dardaarmayo sakaraadayey ayuu u yimi dardaarankiibuu ku dhawaaqay wuxuu arkay dardaarankiisana inuu yahay si gefsan oo ama dembi ah ama khata'an markaa waxaa arrinka uu sameeyey kama markaasuu yihi warkaddaas sidaasoo xaq uma lihid inaad wax intaa ka badan aad ku dardaaranto ama inaad maalka qani ku gaar yeesho xaq uma lihid ama inaad suludkii ka badiso xaq uma lihid ama qof wax dhaxlaya inaad u dardaaranto xaq uma lihide yacni markaa waxa meel kale ku dardaaran ajar haddaad doonaysana dee waxa weeye cid kale oo laga ajar siiyo yacni xoolaha markaa waxa siiye mid dhaxlaayaha odhan ninkan intaa ha la siiyo suu marka waxa dardaarankaagana wax ugu qaato yacni markaa nasiibkiisii dhaxalkana uu qaato marka wuxuu islaaxinayaa bayna almuusi kii dardaarmayey ayuu wakhtiganu dardaarmayo iyo kan loo dardaarmayo islaaxinayaa oo amraya cadaaladda oo uu leeyahay kan marka waxa weye dhaxal buu leeyahy waa u dardaarmine midaan dhaxal lahayn u dardaaran ama dadkaa u dardaarmayso ee qaraabadaada ah ee aan waxba dhaxlaynin fuqarada iyo akhniyada akhniyada ha ku gaar yeeli yacni markaa saasoo kale sidaa waa lagu fasiray waana sida marka laga soo wariyey cabdullaahi bnu cabbaas iyo marka waxa taabiciinta qaarkood laga soo wariyey inay saa ku fasireen wejigaasi waa jiraa weji labaadna waa jiraa oo odhanaya fa aslaxa baynahum kuwii warasada ahaa ee wax dhexlaya iyo kuwii loo dardaarmayuu islaaxinayaa taabiciinta qaar baa laga soo wariyey inay saa ku fasireen waxay noqonaysaa ninkii dardaarmaya wuu dhintay dardaarankii oo khalad ku jiro ayaa yaalla kii loo dardaarmayna wuxuu doonayaa nasiibka loo dardaarmay suluskaba ka badan inuu qaatuu rabaa saddex dalal oo dalal waa ka badanta warasadiina waxay doonayaan igu nasiibkoodii inay helaan halkii buu iyagii islaaxinayaa markaasuu leeyahay war intaas eh, dheeraadka dee xaquma lihide ulus baad leedahay intan ka tag yacni waxa weeye suluska qaado war idinkuna suluska u ogolaada yani markaa saasoo kale ku islaaxinaya markaana waxay noqonaysaa bayna alwarasati wa bayna almuusa lahu sidaana taabiciinta qaarkood baa laga soo wariyay inay saa ku fasireen waxaan jeclahay inuu qataada ka mid ahaa qolyaha saa ku fasira falaa isma calayhi marka labada xaal baa kala duwan midna waa qofkii dardaarmaya weli jooga oo dardaarankii hadda sheegayaa markaasuu islaax halkaa ka gelaya marna qofkaasi waa dhintay ee waxa weeye dadkii dardaarmay iyo dadkii loo dardaarmay iyo yacni warasadii baa isku soo hadhay iyagaa la islaaxinaya marka falaa isma calayhi wax dembiga korkiisa ma saara fii daalika arrinkaa dembi kuma qabo bedelaaddaa u bedelay uu yihi ka dhiga cadaaladda waafajiya ina allaha allah ghafuurun waa dembi dhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay halkaasaynu ku joojinaynaa wallahu aclam